بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ويقال فيها inta waxaa la yidhaahdaa taaratan mar zaa'idatun zaa'idaha mar lagu magacaabaa zaa'idadaasoo litaqwiyati alkalaami hadalka xoojintiisa u sugnaatay iyo wa towkiidihi adkayntiisa marka zaa'idada ay tahay laftigeeda waxbay faa'iideynay macno ma faa'iideeda marka leeyahay waa macno towkiid iyo taqwiye aan ahayn ma ziyaadidaa laga wadaa waalghaalibu waxaana haalib ah an taqaca waxaa haaliba inay dhacdo bacda man naafiyati maada naafiyada dabadeed inay dhacdo maa naafiye ah inay ka dambaydo ayay badan tahay intaas zaa'idada ah oo la yidhaahdo maa in zaydun qaa'imun markaas fii naxwi maa in zaydun qaa'imun oo kale zaydun marka waa mubtada qaa'imunna waa khabar maadaana waa naafiyo intaana waa zaa'ido maadan camalkeedii waa buray haddii xitaa luqadii reer xijaazu lagu socdo ilaan shardigaa wuxuu ahaa in naafiyaa inaysan dabadeed dhicin waxaan ula jeedaa shardigaa wuxuu ahaa in zaa'idaa dabadeed inaysan dhicin haddana in zaa'ida ah kadib kee dhacday watakufu malxijaaziyata watakufu intii zaa'idada ahayd malxijaaziyata maadii xijaaziyada ahayd can ilcamali waxay ka celidaa inay ku camal fasho fi lmubtada'i wاlkhabari mubtada'i khabarka maada xijaaziyada ahna waxay u camalfali jirtay sida laysa tarfacu lisma wa tansibu اlkhabar intan haddii aysan meesha ooli lahayn zaa'idada ah reer xijaaz waxay dhihi lahaayeen maa zaydun qaa'iman maadii camalkeedii maanta waxaa u diiday inta zaa'idadaa ka qowlihii ninka shaacirkaa ah wuxuu yidhi famaa in tibbunaa jubnun walaakin manaayaanaa wa dowlatu aakhiriina famaa in tibbunaa caadadeennu ma aha jubnun fulaynimo fulaynimo caada nooma aha wax nala ku yaqaana ma aha wax nala ku bartay ma aha fulaynimadu walaakiin ha ahaatee dibbunaa caadadeennu manaayaanaa waa geerideenna haddaba manaayaana waxay ku cadfan tahay jubnugaasay ku cadfan tahay laakiin tan waa xarfu cadfin manaayaana ayaa waxay ku cadfan tahay jubnigaas wa dowlatu aakhiriina iyo kuweenna dambe adkaanshahooda ayaa caadadeenna ah ninka shaacirkaa ah waxaa la yidhaahdaa farwa ibnu musayk almuraadi qabiilkiisa iyo qabiil kale ayaa waxay ku direen meel radmi la yidhaahdo waa laga adkaaday wuxuu leeyahay haddii nalaka adkaado hadda ka horaan adkaa jirnay annagu intaasoo maraan adkaanay buu leeyahy lakiin annaga hal maraa nalaka adkaaday markaasuu haddana wuxuu yidhi annaga caado nooma aha fulaynimo laakiin waxaa caado noo ah inaan goobaha dagaalka aan tagno oo meeshaas aan ku geeriyoonno saasaa caado noo ah uu leeyahay yacni waxaa caado noo ah inaan furunta dagaalka aan tagno oo aan dadka iska dhicino caado noo ah taasna waxay keenaya inay dhintaan oo ay lecdaan hase ahaatee wuxuu leeyahay taasi waxay keeni doontaa carruurteenna dambe mustaqbalka inay adkaadaan oo aan la gumaysan oo gun aysan noqonin oo gob ay noqdaanay keena uu leeyahay dowladda macnaheedu waa adkaansho waxaa laga rabaa famaa in طibunaa jubnun baa laga rabaa طibunaa waa mubtada jubnuna waa khabar maadan xijaaziyada ahna waxaa camalka u diiday intaan zaa'idada oo kadibkeed dhacday waxayثu اجtamacat maa wa in goortii ay kulmaan maada iyo intu fa in taqadamat maa maa haddii ay hormarto calaa inay ka hormarto fa hiya ay maadi naafiyatun waa naafiyo wa inna zaa'idatun waa zaa'ido maa iyo in haddii ay kulmaan laba xaaladood ay leeyihiin maada inay hormarto oo intu ay dib dhacdo iyo inay in hormarto oo maadu ay dib dhacdo haddii maadu ay hor marto maadaas waa naafiyo inta ka dambaydana waa zaa'ido haddii ay xijaaziye ahayd maaduna batala camaluhaa biini zaa'ida waana tii hadda aan soo marnay maa in zaydun qaa'imun maadii waa naafiyo waxayna anfinay qiyaamka zayd ma naafiyaة wain zaa'idaة naxwa ma taqadama fi اlmihaali wاlbeyt sidii aan ku soo marnay mihaalkii ahaa ma in zaydun qaa'imun iyo beytkii ahaa fama in dibuna jubnun wain taqadamat in in haddii ay hormarto calaa maa ay ka hormarto fahiya ay in intii shardiyatun waa shardiyo haddii intu ay horaydo intii waa shardiyo wamaa zaa'idatun maana zaa'id ay noqone tan horayda maahane tan dambeyda markasta zaa'iday noqoneen haddii maadu ay horaydan intuu zaa'iday noqoneen intuu hadday horaydan maadu zaa'iday noqoneen intii marka haddii ay hormarto waxay noqonee shardiyo laakiin maadu hadday hormarto waxay noqonee naafiyo naxwu waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan haddii aad ka cabsato nebi moxamedow sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam min qowmin qolo aad heshiis gasheen haddaa ka cabsato khiyaanatan khiyaano heshiiska inay ka baxaan haddaa ka cabsato intii marka waa shardiyo takhaafannana waa ficlu shardigeedii jawaabkiina aaway fanbid ilayhim calaa sawaa maadaasna waa sila alkalimaةu الثaaliثa kelimada saddexaad mima jaءa calىa arbacati owjuhin oo ka mida kelimaadkii afarta weji ku yimid an almaftuuxaةu اlhamzati waa antii hamsadeeda la fadxiyey alkhafiifaةu الnuuni oo nuunteedana la takhfiifiyey an waxaa la diidaa anna inaad tidhaahdo maxaa idin qoran almukhafafaةu nuuni maa idin qoran asku mid fayuqaalu fiiha antaas waxaa la yidhahdaa taaratan mar xarfu masdariyin ayaa la yidhaahdaa mar waxaa la yidhaahdaa xarfu masdariyin waana macnaha koowaad intii aan soo marnay oo noogu dembeyday afar wejiye tusidaa sooma ynaan dhihin mar waxay noo noqotay shardiyo marna waxay noo noqotay naafiyo marna waxay noo noqotay mukhafafa min ahaqiila marna waxay noo noqotay zaa'ido tan afarteedii macnaalkaanu ka bilowday mar waxay noqotaa xarfu masdariyin tu'awalu maca silatihaa ayada iyo siladeeda anta mukhafafatu nuun ah baa waxay noqonaya haddee mawsuul xarfi ah siladu meeshaasay ka timid ayadaa waxay noqonaya mawsuul xarfi ah ficilka mudaaric tusaale ahaan ee ayada ka dambeeya iyo faacilka waxay noqonayaan silo mawsuulka xarfiga iyo siladiisa masdar lagu awilaa tu'awal waa laawilaa maca silatihaa bilmasderi masderaa lagu awalaa wayunsabu lmudaaricu mudaaricana waa la nasbinaa lafdan ow maxallan mudaarican hadaayadaa nasbine ama lafdigay ka nasbine ama maxalka maxalka goormay ka nasbine hadduu mebni noqdo falawalu ayadoo mudaaricii lafdan u nasbiday naxwu yuriidu allaahu an yukhafifa cankum allah wuxuu rabaa inuu idinka fududeeyo yuriidu marka waa ficil mudaaric allaahu waa faacil an yukhafifa an mawsuulu xarfiyun mabniyu calى الsukuuni laa maxala lahu min alإcraab yukhafifa ficlu mudaaric mansuub ban wcalaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi akhirih wfaacilu damiiru mustatir jawaaza taqdiru huwa yacuudu calى lafdi اljalaalة wاljumlaة min alficli wاlfaacili silaة اlmawsuuli laa maxala laha min alإcraab wاlmawsuulu اlxarfiyu wasilatuhu fii ta'wiili masdari mafcuulu liyuriidu wالtaqdiir yuriidu اllaahu aلtakfiifa cankum yuriidu اllahu allah wuxuu rabaa an yukhafifa inuu fududeeyo cankum xaggiidin uu idinka fududeeyo markaas ficilkii mudaaric nasbihii waa daahir wahaani kan labaad oo maxalanaan ah yuriidu annisaa'u dumarku waxay rabaan an yurdicna awlaadahunna inay carruurtooda nuujiyaan ayay rabaan haddaba yuriidu waa ficil mudaaric annisaa'una waa faacil an waa xarfu masdariyin wa nasbin mawsuulun xarfiyun mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab yurdicna waa ficil mudaaric mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni الniswati fii maxalli nasbin bian maxalkuu ka nasbisan yahay wاnnuunu ama wanuunu الniswati ضamiir mutaصil mabniy calى اlfatxi fii maxali rafcin faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili silaة اlmawsuul laa maxala laha min alإcraab wاlmawsuul اlxarfiyu wasilaته fii ta'wiili masdarin mafcuul liyuriidu wالtaqdiir yuriidu الnisaaءu irdaaca أwlaadihinna saasay noqonay awlaadahuna waa mafcuulu bihi wa an haadihi an oo middaan ah hiyo daakhilatu waa midda gele cala alficli اlmaadi ficilka maadiga ah antaas masdaryada ficilka maadiga waa gashaa fii naxwi waxayna ku gashaa oo kale acjabanii an sumta waxaan la dhacay soonkaagii aad soontay wakhtigii la soo dhaafay acjabanii waxaan la dhacay an sumta ay siyaamuka bidaliil waxaana u daliilay inay antii masdaryada ahayd ay tahay annaa tu'awalu bilmasder masdera lagu soo awilaa ayada iyo ficilka ka dambeeya ay siyaamuka soonkaaga ayaan la dhacay siyaamukana waa faacilkii acjabanii laa an hayruhaa anta ficilka maadi gashaahi waa antaas masderyada ah ee an kale ma aha khilaafan libni طaahir annagoo khilaafayna ninka la yidhaahdo ibnu طaahir abu bakr moxamed ibnu axmed ibnu طaahir alandalusi oo muxuu yidhi fii zacmihi wuxuu sheegay annahaa antaasi hayruhaa inaysan masderiyadii aysan ahayne mid kale ay tahay wuxuu leeyahay abu bakr moxamed ibnu axmed ibnu daahir ficilka maadiga ah anta ka horaydahay antii masderiyada ahayd ma aha ee waa an kale muxtajan wuxuuna xujaystay biأnna اdaakhilata calى اlmudaaric midda mudaarica gasha mudaarica tee gasha anta muxtajan wuxuu xujaysanaa biأnna اdaakhilata anta gasha calى اlmudaaric mudaarica tukhallisuhu lilistiqbaal istiqbaal bay khaalis uga dhigtaa ficilka mudaaric markii waxba aysan ka horraynin wuxuu ixtimaalaa istiqbaal iyo xaal hase ahaatee haddii siin iyo sawfo ay galaan markaas labadii ixtimaal meesha ma yaallo ee wuxuu nas ku yahay istiqbaal siin iyo soofona waxaa la mid ah anta masderiyada ah oo hadda aan soo maraynay ficilka mudaaric markaa wuxuu maxdi uu u yahay istiqbaal wuxuu yidhi haddaba anta mudaarica gashaa tukhallisuhu lilistiqbaali istiqbaal ayay khaalis uga dhigee falaa tadkhulu calaa hayrihi calaa hayri اlmudaaric mudaarici kayrkiis geli mayso ka siinin sida siinta oo kale siinta iyo sawfa ficilka mudaaric haddii ay galaan wuxuu maxdi ku yahay istiqbaal soo maaha nasuu ku yahay saas daraaddeed ficil kale ma galaan siin iyo sawfa ficil mudaaric waxaan ahayn miyay galaan maya haddaba wuxuu leeyahay siintu ficil maadi ma gashay soo maaha wuxuu leeyahay haddaba antu ficilka mudaaric haddii ay gasho waxay khaalis uga dhigtaa mustaqbalkay uga dhigtaa saas daraaddeed ficil kale ma gasho ayaduna macnaha soo lafam soo maaha wuxuu isku tashbiihinaa siintii iyo antii wuxuuna isaga tashbiihinaa mid kasta oo labadooda ka mid ah waxay maxad uga dhigtaa ficilka mudaaric istiqbaal xaalinimadii meesha waa ka baxaa sidoo kalena meel kale geli maayaan sida siintu meel kale aysan u gelin antaana meel kale geli mee muxuu rabaa marka inuu dhaho anta ficilka maadi gashay antii masdariyada ahayd ma aha ilaan ficil maadiya maba gasho sida siintu ficil maadi aysan u gelaynin macnaas mafhuum soo aha soo lama fahmin wa nuqida laakiin warkiisa waxaa lagu buriyey biini sharطiya intii shardiyada ahayd fainaha tadkhulu calى اlmudaaric mudaarica ayay gashaa wa tukhallisu lilistiqbaal istiqbaal baynahe khaalis uga dhigtaa wa tadkhulu calى almaadi biitifaaq maadina waa gashaa warkii ibnu طaahir ee ahaa maadiga anta ka horaydahay antii masderiyada ahayd ma aha uu yidhaahda ee waa an kale isagoo u deliishanaa inay la mid tahay siinta ayna kale mid tahay mid kasta oo ka mida ah ficilka mudaarica hadday gasho inay maxdi uga dhiga istiqbaal meel kalena aysan gelaynin saas daraaddeed maadigu midda ka horayda inay tahay an masdariya midaan ahayn hadalkiisas waa la buriyo waxaa la yidhahda waxaa la hayaa xaraf ficilka mudaaric intuu galo maxdi uga dhigaa istiqbaal mudaaric keliyana aan ku gaabsanayn ee maadi gela waan inta shartiyada ah saas daraaddeed daliilkayga waa daliilu munتaqad wuu buray ويuqaaل فيiha taaraةan marna waxaa lihahdaa zaaئdaة ba lihah لتaqwiyaة الmaعنى wa tawkiidihi marna waxay faa'iideydaa zaa'ido waana macnihii labaad soo ma aha litaqwiyaةi اlmacnaa wa tawkiidihi waxayna adkaydaa macnaha wayna xoojisaa kaalatii fii naxwi tusaalahaan waa midda ku jirtaa falammaa an jaa'a albashiiru markii ninkii bishaaraynayey uu yimid goortuu yimid falammaa an jaa'a albashiiru ay falammaa jaa'a albashiiru bay ka dhigan tahay antan waxa ay tawkiidine waa maxay haddaba waxa ay taakiidine oo ay xoojine waa maxay majii'uhu imaanshaha macnaha uu kuu sheegaho uu ku leeyahay way xoojina waa imaanshahaas waa xukunka wakadaa yuxkamu laha biziyaada anti sidaasi lamida ziyaadaa loo xukmiya xaysu jaaءat bacda lama atawqiitiyati haddii ay timaado lammaadii oo tawqiidka faa'iidaynaysay kabacdiyad haddii ay dhacdana sidaas baa loo xukmina inay zaa'ida tahay lamaadi hadda aan soo maraynay soo tawqiitiye ma ahayn wuxuu leeyahay sida hadda aan zaa'ido aan ugu xukminay bacdamaa lamaa kabacdigeed ay dhacday ayaad mar kasta ziyaado ugu xukminay haddii lamaadaas kadibkeed ay dhacdo mar kasta wa kadaa yuxkamu lahaa biziyaada sidaas aan hadda ziyaado ugu xukminay si la ah ayaa ziyaado loogu xukmiyaa anti xaysu jaa'at haddii ay timaado bacda lama tawqiitiyati lamaadii tawqiitiyada ahayd kabacdigeed ka hada almihaal sida mihaalka soo marnay oo waqacat ama ay dhacdo bayna ficli اlqasmi walow low iyo ficlulqasm dhexdooda haddii ay dhacdana zaa'idaa la xukminaa ka qowli wuxuu yidhi fauqsimu an low iltaqaynaa waantumu lakaana lakum yowm min الshari mudlimu fauqsimu waa dhaaranaa an low iltaqaynaa waxaan ku dhaaranaa haddii aan kulmi lahayn annaga iyo wa antumu adinku dagaal haddaan foodda isdari lahayn oo dagaal isaga hor imaan lahayn waxaan ku dhaaranaa lakaana lakum yowmun inuu adinka idiin ahaan lahaa maalin maalinkaasoo mudlimuu madow maalinkaasoo min ashari shar xaggeedka ahaaday maalin madow ayaa idiin sugnaa lahaa yuu leeyahay fooda haddaan isdari lahayn waa idin jebi lahaynuu leeyahay waa idin baabi'i lahayn markaase waxay idiin noqon lahayd maalin madow ayay idiin noqon lahayd anti marka waa zaa'ido ilaan waxay dhacday bayna uqsimu iyo low dhexdooda ow bayna alkaafi wa majruuriha ama kaafta oo xarfujarka ahayd iyo majruurka inta u udhexayda haddii ay dhacdo ka qowlihii ninka shaacirka wuxuu yidhaahday ka an dabyatin ilaa waariqi salam ilaa waariqi salami ma xarakaysan yahay miimka mase waa idiin reeban yahay ma idiin reeban yahay kaan dabyatin hiya ayadu ka dabyatin waxay la mid tahay deero cawlo ayay la mid tahay cawladaasoo tactuu laace ilaa waariqi salami geedka salamka la yidhaahdo calaymihiisa laace anti marka waa zaa'ido dabyatin waa majruurkii waa isimkii ay kaaftu ay jarayday labadooda dhexdooda ayay dhacday fii riwaayati اljari haddii la akhriyo saddex siba waa loo akhriyaa kaandabyatin in la yidhaahdo biاljari kaandabyatun in la yidhaahdo biاrafci kaandabyatan in la yidhaahdo biاnnasbi mid kastana towjiihu leeyahay kan tawjiihiisu marka waa in anti ay zaa'ide ay tahay kaaftiina xarfujar ay tahay dabyatin ay tahay majruurun bilkaaf wallahu aclam halkaas ka jawaaba